ku intifaaco ama uu xifdiyo iyo wixii la lamidka ahaa wuxuu ugu soo horreysiyey baabu sharika asharika iyo ashirka labadaba waa la yidhaahdaa xagga luqa ahaan shirkadu waa isku dar ama wadaag in shay la wadaago ayaa shirka la yidhaahdaa waxaa markaa culamada shareecadu ay u isticmaalaan shirkada hubuut اlxaqi الاثنayni faakar alaa wajhi alaa jihati الshuyuuc laba iyo wax ka badani in ay xaqii markaa usugnaado iyaga oo markaa aanay waxba u qeybsanayn waxaa markaa loo qeybiyaa laba qeybood sharikatu amlaak iyo sharikatu اlcuquud sharikat lamlaak waa shay la wada leeyahay oo aan markaa idni fi tasaruf iyo waxa lamid ah iyo khaldi wax la ysku darsaday aan ku imane milki sugnaaday uuna mar qura uu mushtarakan fiihi sida dhaxalkii oo kale wax la wada leeyahay haniimadii oo kale waa mushtarakun fiiha bayna alghaanimiin ta noocaasa sharikatu amlaak baa la yidhaahda sharikatu waa shirkadda caqdiga ku timid heshiis laba qof ay ku heshiiyeenna wax isku darsadaan si ay markaa wax uga faa'iidaan oo faa ay u raadiyaan taas sharikatulcuquud baa la ydhahda waana maqsuudulbaab baabkani maqsuudkeedu waa sharikatulcuquud aqsaam iyo qayba ayay yeelan doontaa sida musanifku raxmat ullaahi caleyh uu inoo tilmaami doono waxaa loo qaybin sharikaadka dadka shuraakoobaya afar qaybood sharikatu alcinaan iyo sharikatu alabdaan iyo sharikatu alwujuuh iyo sharikatu almufaawada afartaa ayaa uu musanifku raxmat ullaahi tacaala caleyhi tilmaami doonaa inay u qeybsan tahay waxaa markaa uu soo bilaabay uu ka horreysiiyey isagoo markaa shirkada asixi doonta inoo tilmaami doona waxaa maxaa ka asaxaya iyo maxaan ka asaxaynin isagoo inoo sheegi doona ayaa musanifku raxmat ullaahi calayhi wuxuu ka horreysiiyey shirkada asaxaysaa ciday ka asaxayso shirkada asaxaysaana waa nooc qura saynu arki doono noocaas qura ayaa dadkan la sheegaya ka asixi doonta wuxuu yihi yasixu wuu asaxaa caqdu sharikati caqdiga shirkadu inay shurako noqdaan min kuli jaa-izi tasarufi qof kasta oo tasaruf loo ogol yahay oo mutlaqu tasaruf ah oo aan xayiraadi saarayn ayaa caqdigani uu ka asaxaa idan waxaa musanifku uu ku bilaabay arafay sharika badaa biarafay sharika marka waa caaqidkii sharikadu dadkii ay markaa ka guntamaysay yay noqonayaan waxay noqonayaan dad mulaqu tasaruf dadkii aan sidaa ahayn dadkii markaa maxjuur caleyhim lisafah ahaa ama dee sibyaantiiy dadkii aan qaangaarhka ahayn iyo kuwa lamidka ahi dee caqdigan ma geli karaan qiyaasan calaa saa'ir alcuquud cuquuddii kale iyadoo looga qiyaas qaadanayo oo dee waaba maxjuur caleyhim xayiraad baa saaran walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii allahu lakum qiyaama waxau haddana ku xigsiiyey almushtaraku fiihi ama almacquudu fiihi wixii la odhanayay caqdigani maalkii la ogolaa inuu ka dhex dhaco maalka la ysku darsan kara ee shuraaka lagu noqon karaa ma maal oo dhan baa mise waa wax kamid ah wuxuu ihi walaa tasixu ilaa cala alathmaan kuma asaxdo shirkadu lacag mooyaane calaa daahiri nasi naska imaam shaafici raxmat ullaahi tacaala calayhi daahirkiisa markaynu raacno wa qiila waxaase la yidhi tasixu way asixi calaa kulli maa lahu milun wax kasta oo mili ah oo wax lamida la helaayo way ku asaxaysaa wa huwa aladharu kanaana adhara ashyaada waynagii u qaybin jirnay miliyaat iyo mutaqawimaat saynu kuta kitaabadii horeba kusoo aragnay waxyaalo miliyaad ah miliyaadka maxaa inoo soo gelaya lacagtii waa mili almakiilaati walmawsuunaat waxyaalihii la miisayay ama la miisaamayey sida beriiskii qamadigii iyo sankortii iyo waxyaalahaasi waa miliyaad oo de kiilo beriisa kiilo beriiso waxba kaga duwanayn baa la helaya sidiisii oo kalea ah waxyaalaha qaarkoodna waa mutaqawimaad baynu odhan jirnay oo sida xoolihii oo kale xoolihii noolaa waa mutaqawimaad neef neef boqol kiiba boqollo midii deema jiro sida loo hadii la helana waa wax naadir ah wey waxuun bay ku kala duwanaanayaan haddaba daahirka naska imaam shaafici waa in horta mutaqawimaad ku ansixi mayso iyadoo hadal kuma jiro waxyaalii mutaqawimaadka ahaa xooga xayn ariya iyo xayn ariyaa isku darsanaynaayo aynu ganacsi ku gelaynaa wax shaqaynaya maaha oo inta la laysku soo dhex daayo laysku dhex yaaciyo la yidhaahdo saasaynu ku shuraakownay waxaasi ma ansaxayo iyo silacdii kale ee badaaicdii kale ee mutaqawimaadka ahaa ansixi mayso taasi iyada hadalkama taagni naska haddaba shaafici ayaa wuxuu aada moodaa inuu ku gaar yeelayo shirkadaba lacagta un oo xataa miliyaadkii kale haddii beriis iyo beriis la isku darsado in aanu asaxayn baa laga fahmaya oo mukhtasarka musani yaa waxa uu dhigayaa laa tajuuzu sharikatu fi lcardi waxyaalihii curuudda la odhan jiray de waa wixii lacagta ka soo hadhay saba ma ku ansixi maysa shirkadii walaa fii maa yurjacu fii xaali lmufaasalati ila alqiimati litagayuri اlqiyam iyo waxyaalaha marka loo baahda in la kala baxo qiimeyn loo baahanayo maxaa yeele qiimeyntii baa kala duwan halkaana fiirso waxbuu ishaaray halkaana markii horena fi lcardi bu wuu sii wado walaa tajuuzu ilaa bimaalin waaxidin xoolo siman oon bay ku ansixi bidanaaniiri aw bidaraahim waa in ama danaaniir laysku darsado ama daraahim laysku darsado markaa siduu usocdo waxaad yar moodeysaa inuu leeyahay lacag unbaa laysku darsan karaa laakiin haddaad sii dhuuxdo hadalkiisa waa kan yidhi fii maa yurjacu fii xaali mufasalati ila alqiima waxaa markii in la kala baxo loo baahdo qiimeyn loo baahanayo ku ansixi mayso halkaas waxay yar ishaaraysaa litaqayur alqiyam qiimadihii baa kala duduwanoo de maarata shalay wixii lagu qiimay waxaan ahaynbu maanta noqonaya marka halkaa markaad eegto in mutaqawimaadkii uu imaamku diidan yahay inuu yar ishaaraya aad mooda lakin haddana hadalkiisu siduu u yahay waa inuu lacag ku ansaxayo saasuu ku leeyahy alaa aahiri nas naska imaam shaafici daahirkiisa sida ka muuqata waa sidaa laakiin marka lasii dhuuxo qiilkanaa soo baxayo oo yasixu calaa kuli maa lahu milun imaamku markuu leeyahay laa tajuuzu sharikatu fi lcardi cardigana wuxuu ka wadaa waa mutaqawimaadki maaha curudi o dhan beriiskii waa cardi arigiina waa cardi marka haddaynu cardi ku wada qaadno wixi dhan ku ansixi maayo lakin haddaynu hadalkiisa yare uu leeyahay wixii qiimeyn u baahan kuma ansaxaysa uu leeyahay dee miliyaadka qiimeyn inoogama baahan oo hadduu ninkani keenay toban kiiloo beri ama maarata wuxuu keenayba dee eh, boqol kii boqol kiishoo beriisa adna boqol kiishoo beriisaad keensatay waa isku mid waxba kuma kala duwana de wax la isku dari karayo marka la isku darana dee nus iyo nusubaad u kala leeday mid waliba qiimeynba looma baahnaba boqol kiish buu keenay boqol kiish baad keentay waa isku darsateen waxa weeye dhus iyo dhusun baad u kala leedihi qiimeyn loo baahan maayo lakin haddaa ari isku dartaan toban neef baad keentay isna toban neef buu keenay markaasaa tirahdeen waynu isku darsanay waynu isla leenahay ma nus iyo nus ba nus iyo nus ma noqonayso arigaaga waa laga yaba inu ka qaalisanaada arigiisi laakiin markay beriiski iyo beriiski isku mid weeyaan waxba markay isku mid ka yihiin de kala qaalisanaan maayaan qiimana la eegi maayo waa la eegaanay miisaankii isku leegyihiin iyo in kale laakiin neefafkii dee neef waliba qiimo gaara iyo tilmaamo gaara ayuu yeelanaya marka hadaba imaamka hadalkiisa marka markaa loo fiirsado waxaa meesha ka soo baxaysa hadalkiisu haba ahaado curuud kuma asaxaysee laakiin curuuddii o dhan uma jeede wuxuu ujeedaa curuuddii mutaqawimaad ka ahayd saasuu imaamku ku yihi wahuwa alharu qiilba ha laga cabiro qiilaba ha la yidhah daahiru naski ha khilaafsanaadee waa tafsiirkii naska imaamkunbaa san loo fasirayaa isagaa adharoo xoog badan saas wey markaa madhabku madhabku waxa weeye tasixu asharikatu fi kuli lmiliyaat waxyaalihii miliyaadka ahaay oo dhan ayay ku asaxaysaa ama lacag ha noqdaan ama waxyaalihii kale la miisayay ha noqdaan walaa tasixu min asharikati sharikaadkii ka ansixi mayso ilaa sharikat lcinaan ta loo yaqaano sharikat lcinaan mooyaane oo maxay tahay taasi wahiya shirkadani waxa weeye wahuwa baa nusakda badankeedu ay qorayaanba maarata wahuwa yani caqdigeedu waa wey caqdigan sharikadani waa an tucqada in markaa shirkadii lagu aqdiyo calaa ma tajuuzu sharikatu calayhi wixii aynu soo sheegnay ee shuraakada lagu noqon karay waa miliyaadkiie waa in markaa lagu caqdiyo oo yani laysku darsado marka waxoogaa tacriifka waxaad moodaa inaanu aad u yar tawdiixinayno sheekhu raxmat ullaahi caleyh de wax markaa layska garanayo kale imaka socod shuruudii buu tixi doonaa shuruuddaana waxbaa kasii cadaan doona laakiin waa maxay wa an yashtarika fii maalayni waa inay labadii qof isku darsadaan laba maal oo tajuusu sharikatu calayhima ay ay banaan tahay in la isku darsado dee ka soo baxay laba maal oo shuruuddii ka soo baxay inay isku darsadaan liyatasarafaa ama liyutaajira bihimaa wayakuuna aribxu baynahum si ay markaa ugu ganacsadaanoo faa'iidada ay u qeybsadaan saas wey marka sharikatulcinaan haddaad maqasho waa laba qofoo xoola isku darsaday maal isku darsaday maalkaasi shuruud buu yeelanaya shuruuddiisu waa maxay waa inuu miliyaad yahay wixii aan miliyaad ahayn ka socon maayo haddii markaa alaabo kala duwan la isku darsanay sheeka aynoo sheegi doona qaabka la samayn karo sharikatulcinaan baa la yidhahda sharikatulcinaan maxaa loo yidhi cinaan af carabiga dhowr macnaba way leedahay in la yidhahdo canna baa laga keeno canna shayu ay dahara muuqashada waa la yidhaahdaa waa tade canaan asamaa waa samada canaankeeda inteeda inooga muuqata wey fatlayn wey lakin iyado waxaa kaloo macnaha kale uu yahay cinaanu albaciir oo kale waa waa waa zimaamki ama hoggaankii markaa shirkadan sharikatul cinaan laleeyahay magaca halkee loogu magac daray culamadu qaarba sibay yidhahdaan qaarkood waxay yidhahdaan muuqashadaa laga keenayo dee waxa weeye mid kastaaba xoolo ayuu meeshii keenayo markaa muuqda labadii mid waliba xooluu keenay iyo mayaane waxa la yidhi shirak shirkadaha noocyadeeda kala duwan nooca ugu muuqan og weeyaan oo saasaa markaa sharikatulcinaan loo yiri markaa kuwaas xaggii muuqashadii in laga keenay bay tilmaamayaan oo aggaa loogu magac daray qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin mayna waa xaggii hogaankio hogaankii de waa xarig oo xarigii laba daraf buu labadiisa darafna way siman yihiin marka halkanna dee laba qof baa shurakoo labadii qofna way siman yihiin oo de laba qof oo xoola isku darsaday sidaa waa loogu magacaabayna waa la yiri sidii la doono meeshii doono magacaha laga keene sharikatulcinaan baa la yidhahdaa labadaa qof ee maalka isku darsanaya maalka isku darsanaya waa inuu miliyaad yahay shuruud bay markaa leedahay sixadeedu wuxuu yihi wa yaku marka dabcan noocani wuu banaan yahay waana bilijmac sharikatulcinaan tajuuz bilijmac waa la waafaqsan yahayo iyada wax muranihi kama taagna sida dadku shuraakoobi karaan hadde qur-aanka uu ishaaray qur-aanku oo ina kaiira min alkhulaaai la yabgi bacduhum alaa bacd ila ladina am khulaa waa shuraka dadki wax isla lahaa weeyaan ama safinatu fakanat limasaakina yacmaluuna fi lbaxri masaakiin dhowr marka inay isla iibsadeen baa dee laga yaaba kuna ganacsanayeen marka way yani sharikada asal ahaan kitaabka waa lagu ishaaray noocanna waa lagu ijmacsanyay inay banaantay wa an yakuuna maalu axadihimaa waxaa shuruudeeda kamida mid xoolihiisu mid kasta xoolihiisu inay yihiin min jinsi maalil aakhari ka kale xoolihiisa kuwa la jinsiya wa sifati oo la tilmaana xoolaha la isku darsanaya waa isku mid yihiin waxaan isku mid ahayn haddii la isku daro shirkad ansaxday ma noqonayso hadduu mid lacag keeno midna alaab keeno oo mid dukaankaaga qiimaysa adeero toban kun oo soo maaha ana tobankan kun baa ku daray nus iyo nus baynu kala leenahay waxba ka socon maayaan sidaa sidaa lama ogola maxaa yeelay maxaa loo baahanaya hadhow dee ninbaa wixiisu waa qiyaas adiga tobankan tobankii kuna sidoodaya baad keentay laakiin ninkani wixiisu ay toban kun yihiin waa qiyaas hadhow markii in la kala baxo loo baahda isagana toban kun baa loo xisaabin waxaa dhici karta xaqiiqa ahaan xoolihiisii toban kun inay ama ka badnaayeen ama ka yaraayeen deetana xaqsoorkii baa meesha ka baxay mid baa kii kale ku bayday oo hadday toban kun wixiisu ka yaraayeenna dee wuxuu raasamaal ka dhigtay waxaan xoolihii uu keenay ahayn hadday ka bateenna raasamaalkiisi wax kamida ah la duudsi oo macaashii faa'iido laga dhigay markaa qiimeyn waa inaan loo baahan sideen markaa qiimeyn loogu baahanay de waa in ama lacag sideedii caddaana la ysku darsado ama alaab kale oo miliya laysku darsado oo maaragtay aan qiimeyn u baahnayn dee wax markaa isku midahoo deetana mid walba de boqolayda intii uu ka lahaa boqol kiiba soddon boqol kiiba afartan la garanayo waa inay markaa sidaata tahay waa inay markaa isku jinsi yihiin isku sifana yihiin iyo beriis baa isku darsan karta waa inay isku sifo yihiin oo beriiskii dee uu kala noocyo duwan yahay laba nooc oo kala duwan oo qiimihii u kala duwan yahay iyaduna socon mayso oo la yeeli maayo waa inuu wiii wa isku mida yahay fain kaana min axadihimaa daraahimu midkood hadduu diraahim keeno min alaakhari danaaniiru kii kalena uu dinaar keeno aw min axadihimaa sixaaxun midkood uu keeno markaa lacagtii sixaaxda ahayd ee isku taaltaalle wa min alaakhari quraadatu kii kalena uu keeno tii jajabnayd lam iyo sifadii isku hadduu mid doolar keeno midna uu keeno lacag bira mithilin oo laisku hor qiimeeyo on qiimeyn buunu ka cararayna soo ma ma soconayso hadduu doolar keeno waa inaad doolar keento hadduu bir keeno waa inaad bir keento shilin buu keena shilin waa inaad keento saas wax ku ansaxaya laakiin laba lacagood oo kala duwan waa kala jinsi bay noqonayan ansaxi mayso sidoo kale hadday tilmaantii sifadii ku kala duwan yihiin oo dee sifa markaa qiimihii saameyn ku leh inagii sheegno de lagta beriga hore waa la jajabin jiray hadaba quraadadii dee lamid maaha aggii qiimaha tii jajabnayd ee maqaska maarata lagu googooyey lamid maaha tii isku tahaaltaalay marka iyadana may ansaxaynin oo lama ogolaanaynin maxaa yeelay dee boqol kiiba boqol qof waliba inta raasamaalkiisa ayaan markaa la hubin wixii waxay noqonaysaa wax markaa takhmiin iyo qadaraadi ay soo gasho wa an yukhlaa almaalaani waxaa kale oo shardiya xoolihi in laysku daro waa in laysku qaso toban kun buu keenay ama toban kun baad keentay waa laysku sii daynaya haddaan laysku sii dayn shaafici wuxuu ku leeyahay halkaas shirkadi wali ma jirto ninkan tobankiisi cinjir bay ku xidhan yihin toban kun oo isku xidhan buu keenay adna toban kun oo isku xidhan baad keentay dee nin walba tobankiisi waa la arkaya oo haddii tobankan wax lagu soo iibiyo dee nin xoolihiisii lagu soo mid ahaan baa xoolihiisi lagu so lakin marka la isku daro ee hadhow haddana toban kun laga saaro de tobankaa kun lama odhan karo waa tobankii hebel toban shurakaaba bay noqonaya lakin waa tobankii kun ee hebel cidina ma odhan karto saasaa la doonayaa marka wixii hadhow lagu ganacsanaya wax mushtaraga oo cid si gaara ah ulihi aanay jir la doonaya waxaa kale oo meesha iyaduna imanaysa de waxaaba dhici karaa kolkii haddaan la isku darina toban kun la qaado wax lagu soo iibiyo tobankii kale in la xadaaba dhici karto tuugba usoo dhaco marka hadhow maxaa la yeelaya de tobankii cali wey tobanka lado la garanay ina ku al tii cali tahay cumar miyuu yeelayaa hadhow tole danu tobankaagan baan kula leeyahay tobankaygii waa laxadee <laughs> tobankaygii laxadiye anigu tobankaagan ayuu baan kula leeyahay de ma yeelayo wuxuu kuleeyahay haddii xoolahaagii laxday maxaad igula shuraakoobaysa ma af baad igula shuraakoobaysa af marani socon maayo markaas si baxaas meesha uga baxo ha isku sidaaya lacagti hadhow toole haddii doonto kala xidha marka toban kun iyo toban kun oo kala xidha haddii toban kun laxdo dee cid lahayd wayna wada lahaynuun de qof si gaara loogu sheegayaa ma jirto intan soo hadhayna waynu wada leenahay saasaa markaa la doonaya wa an yuklaa almaalaani marka labadii maal waa in laysku aldo si litaqii taxqiiqan lisharika wey waa in wadalahaanshihii uu xaqiiqoobo markii ay intaas markaa dhacdo ayaa markaa alidnu fi tasarufka soo socda oo de markaa caqdu sharikihii uu dhacaya waqiila shuruudda waxaa lagu sii daray oo la yihi waxaa kale oo shardiga an yakuuna maalu axadihimaa midkood xoolihiisu in uu yahay milu maali eh, mithla maali laakari ka kale xoolihiisa in la eg filqadri xagga tirada ama qiyaasta qadarka walaysa bishay lakin waxaas wax ka soo qaad male bui qiilkaas shuruudda culamada qaar baa ku daray in labada maal isleekaadaan toban kun buu keenay addoona ina toban kun keento shan kun buu keenay shan kun labaatan kun buu keenay labaatan kun laakiin ansixi mayso in labaatan kun iyo toban kun aa ku jiro akawdaan saasuu qiilkaasi leeyay iskama hadlaya isaga laftiisu de buu milicsanayaa wuxuu leeya hadhow labadan qof dee way wada shaqayn doonaan iyagiyoo kala xoola badan haddii ay shaqadii isku mid ka noqdaan hadhowna faa'iidadii ay ku kala qaataan uun sidii ay raasamaalka u kala lahaayeen dee cadaaladi meeshaa ma dhicin buu leeyahayo nin baa nin kale shaqaduu u qabtay in ka badan u qabtay soo maha kolkaad isaga labaatankiisii kun ugu shaqaynaysay isna uu toban kun kugu shaqaynay soddonkii kun baa lagu shaqaynaya soddonkii kun waxaa laga yaaba inaad lix saacadood shaqayso isna uu lix saacadood shaqeeyo dee lixdiisa saacadood ninkani labaatan kun ood leedahay iyo toban kun uleeyahay buu ka shaqaynay shaqada badankeedii markaa adigu kuu qabanay adiguna lixdii saacadood shaqaynaysay dee laba soddonkii korkasa labaatan kun adiga aha waxa lagaa soo qaadaya lix sacad markaad shaqeynaysay afar saacadood naftaada ushaqeynaysay laba saacadoodnaad isaga ushaqeynaysay halka isaga uu ka noqonayo mid afar saacadoodna adiga kuu shaqeynayay laba saacadoodna isagu shaqaysanayay marka cadaaladii iyaa meesha ka baxaysa buu qiilkaasi leeyahay waa inay xoolahi isleekaadaan si hadhow shaqadiina dee markay isleekaato aan markaa cadaalad darra laakiin waxaa la yidhi waxaas waa daciif maaa qofkan isagaa ku talagalay inuu de shaqadaa qabto o sidaa yeelo kol haddii maarata caqdiga shirkada uu dhacana xoolaha unbaa ictibaarta weynle camalku iska tabac buu noqonaya marka waxaa la yihi waba shardigaasi walaysa bishayin waa kaa sheeku ku yihi wax qawiya ma aha inay xooluhu isleekaadaan waxba iyadu shardi maaha camalku halkan iska tabac buu noqonayaa qofkiina isagoo og in laga lacag badan yahay ayuu da ka shaqeynaya marka qof ugu talagalay inuu de maaragtay ninkaa saaiibkiiy sida ugu shaqeeya ayuu noqonaya waxaa kale oo suuragal ah in ay de kuwa heshiiyaan in camalkuna saasoo kale uu noqdo ay yidhahdaan wixii la shaqeynaya waa labayo toban saacadood maalan afar saacadood baanan u shaqeynaya maadaama aan de toban kun un le sideed saacaod baan adigu shaqeen ama markaa uluayna adigu shaqee labadugis shaqeynay saddex meeloodoo laba meeloodna adigu shaqee meella anigaa shaqeynaysan xoolahaaba u kala lahayn iyada lafteedana way ku heshiin karaan waabana sida maalikiyadu ay shardi ka dhigayaan wuxuu yihi wain kaana maaluhumaa cardan labadan qof waxay isku darsanayaan hadduu curuud yahay waxay doonayaan isku darsadaan waa curud curud waxaa laga wadaa waa cibaaradii shaaficina isticmaal lakin mutaqawimaadkaa laga wada ardigan imika waa ardigii mutaqoymka mithliga soo ogolaanay curuudii qiimeynta u baahnayd hadday doonayaan inay isku darsadaan wa araada xoolahoodii baa sidaas ninkani wuxuu hayaa waxoogaa sokor iyo beriis wax isku jirjiru haya kana wax noocaasu hayaa wa araada waxay dooneen asharikata inay shuraakoobaan laba dukaan bay isku darsanayaan baaca kullu waaxidin minhumaa labada mid waliba wuxuu ku iibin bacda cardihi alaabtiisa qeyb kamida bicardi nacam bibacdi cardi saaxibihi saaxiibkii badeecadahan uu haysto qeyb kamida ayuu ku iibsan fayasiiru wax markaa uu noqonaya mushtarakan bayna wax lasla leeyahay haddood adigu waxoogaa dharahaysa ood bacadla lahayd bacadlaad ahayd isaguna dukaan buu haysto oo bagaashuu ahaayo raashinkiiyo wixii buu iibinaya waxaad doonteen markaa inay isku isku darsataan dee dhar iyo beris iskeli maayaan iyo maarata sokor iyo waxyaala meesha yaallaan maxaa la sameeyey dukaankaagii baa la qiyaasay maryihii meeshaada yaallay toban kun bay noqdeen kiisiina waa isla yar qiyaasteen isagiina intiisii waxay noqotay mathalan shan iyo toban kun marka marka la isku geeyay maxay noqonayaan shan iyo labaatan kun shan iyo labaatan kaa kun waxay u kala jajabayaan shan meelood oo islaagde oo labada isa kii bacadlaha ah uu yeelanayo saddex meeloodna bagaashlihii yeelanaya soo ma saasay noqonaysa haddaba maxaad samaynaysaa waxaad odhanaysaa waxaad leedahay marka shan loo qaybiyo dukaankaygan ama bacadlahaygan shan meelood marka loo qaybiyo saddex meelood oo kamida waxaan ku iibsaday bagaashkaagan shan meelood marka loo qaybiyo laba meelood oo kamida ila ninkan wixiisii laba meelood may noqonayaan soo ma kan wixiisina saddex meelood ayay noqonayaan markaa si ay de maarata ilan khasaari dol iska ilaalinaya waxaa laydin barayaa markaa tab aad markaa idinkoon khasaarana ku dhicin labadii tukaan isugu dartaan marka maxaad samaynaysaa waxaad leedahay bacadlahaygan saddex mee eh, shan meelood oo saddex meelood shan meelood marka laga dhigo saddex meelood oo kamida ah. waxaan kaaga iibsaday dukaankaagan shan meelood marka loo qaybiyo laba meelood oo kamida ah. isna waa inu markaa waan aqbalay sidaa markuu yidhaahdo maryihii wuu kula yeeshay oo isagu muxuu leeyahay dee wuxuu leeyay boqolkiiba lixdan soo maha saddex meelood bu le boqolkii markaad shan meelood uqaybsa min labaatan bay noqonayaan soo saddex bu le boqolkiiba lixdan buu yeeshay maryahaagi adigana afartan baa kuuso har dukaankiisii adiguna maxaad yeelatay boqolkiiba afartan lixdanna isagu u haray haddaad tiraahdo oo ninkii lixdan baa laga qaatay maxaa halkana afartan bu halkana lixdan baa laga haaye afartankana lixdanka u dhigmade afartankani xagga qiimaha ila ilan labada dukaan isku qiima ahayn ismay la kana shan iyo toban buu ahaa kana wuxuu ahaa toban buu ahaa marka afartan kan iyo lixdan kana isku dhigmaya wixii marka la isku wada dara deetana labadii dukaanoo isku jira kii bacaadlaha aha wuxuu leeyahy boqol kiiba afartan buuri kan kalena wuxuu leeyahay boqol lixdan saasay markaa kufadhiyaanoo deetana waxa weeye lihada khumusaani walihada halaaatu akhmaas ninkan saddex meelo shan meelood saddex meelood buu leeyahay kana labada meeloodee soo hadhay ayuu yeelanaya marka wuxuu ku yihi wain kaana maaluhuma cardan cardan mutaqawiman baa laga wadaa wa araadaa ay dooneen asharikata inay shuraakoobaan baaca kullu waaxidin minhuma labada mid kastoo kamidi wuxuu ku iibin bacda cardihi alaabtiisii ama badeecadiisii qeyb kamida bibacdi cardi saaxibihi saaxiibkii badeecadiisa qeyb haday ihahdaan ka waran iyagoo imika sidaa ay ahayd hadduu yidhaahdo aynu isla yeelana waxba si siman aynu u yeelane bacadlahayga nusk maryahayga nuskood waxaan kaa siistay dukaankaaga nuskii markaasuu isaguna yidhi waan aqbalay ma ansaxaysa haway ansaxaysa waxaynu ugu diidaynaa inagu haddaad tirada ninkan dukaanlaha ah baa dhacan dee saa ku talagalay isagoo og wixiisu inay shan iyo toban kun joogaan kan alaabtiisuna ay toban kun joogto markuu haddana ka siistay dee ku talagalay soo maa waba inagama gaaddo isagu ka tanaasulay dee waa sax uu yihahdo boqol kiiba konton iyo boqol kiiba konton waanu kala leenahay oo nus maryahaygii nuskood waxaan kaaga iibsaday alaabtaada nuskeed isna waan aqbalay buu yihi waa caadi waa isku saasay isku jiraan mid waliba boqol kiiba konton ayuu yeelanaya xataa haddii aanay qiimahaba garanin laakiin maryihii way muuqdaano waa la arkaya isna alaabtii dukaanka taallay wuu arkaya wuu u wada jeeda markaasay ku heshiiyeen maryahayga nuskood iga sii dukaankaaga nuskii isna waayahay buu yihi waa caadi hataa in qiimo la ogaadaa waxba khasab maaha sida hadday u kala iibsadaan mid waliba kiiba konton ayuunbuu dee yeelanaya fa yasiiru dhami wuxuu noqon markaa mushtaraka baynahum mid ay wada saas waa la samayn kara maxaa kaloo la samayn karaa de waxaa kaloo soo kala lacag ku kala iibsadaan inuu yihahdo maaratay bacdlahaaga nuskii iga iibiy maxaad iga siinaysaa intaasoo kun oo ka iibsada wada yeeshay haddana dukaankii marka so odhanaysa dukaanka nuskii iga iibi imisaad iga siinaysaa intaasan kaa siinay waa la waa kana iga qaboon kaa iibsan iyaduna de waa caadi lakin halkan lacag baa kala qaatay laakin suurada hore de lacag lama kala qaadanayni alaabtii alaabtunbaa alaabtan qeyb kamida ah, iyunbaa alaabtan qeyb kamida ah laisku iibsanayey marka de waa mushaac waa juziyo boqol konton boqol soddon boqol kiiba afartan saasa lagu iibsanay waayahay markii ay dhacdo shirkadii guud soo noqo markii shuruudihii la helay ee xoolihii laysku daray ayaa maxaa la doonayaa shardi kalaa meeshan uma ya'danu kulu waaxidi minhumaa lilaakari fi tasaruf in wixii la isku daro un laguma markii la isku daro kadib waa in markaa la helo ogolaansho tasaruf uma yadanu kulu waaxidi minhumaa mid kasta wuxuu ogolaanayaa lilaakhari kii kale fi tasarufi inuu ku tasarufo maalki inuu ku tasarufo maalki ayuu ogolaanaya oo markaa ku baayac mushtareeyo haddii de labadu ay su ogolaadaan waa caado labadu ka shaqeynaya haddii midun uu ka shaqeynaya de kaasaa loo ogolaanaya kii kale inuu ogolaado ay tahay hadday qof kaloo dee saddexaad u dhiibanayaanna de waa ina qofkii saddexaad ay ku yidhahdaan ku shaqee xoolaha noogu shaqee waayahay axkaamtii marka ayaynu gudbaynaa wuxuu yihi famaa xasala min alribxi yakunu baynahumaa calaa qadri lmaalayni wamaa xasala min alkhusraani yakunu calayhimaa calaa qadri lmaalayn famaa xasala wixii haddaba la helo min alribxi ee faa yakunu baynahumaa wuu dhex buu u ahaanaya calaa qadri lmaaleyni say xoolaha u kala lahaayeen bay u kala qaadanayaan wamaa xasala wixii dhaca oo min alkhusraani khasaare ahna yakuunu calayhimaa dushoodu saaran yahay calaa qadri lmaaleyni say xoolaha u kala lahaayeen fain tasaawayaa fi lmaali hadday xoolaha isla leeyihiin wa sharada tafaadula fi ribxi laakiin ay shardiyeen inay ku kala bataan faa'iidada aw tafaadalaa fi lmaali ama xoolaha ay ku kala badnaayeen wa sharadaa markaasay shardiyeen atasaawiya fi ribxi in ay faa'iidada ka sinaadaan bay shardiyeen baطla alcaqdu caqdigaasi wax jira maaha waa faasid waay axkaamtii xukunkii koowaad bu inoo sheegay oo waxa weeye markii labadii qof aysaa u shuraakoobaan shirkadaasi maxay keenaysaa shirkadaasi waxay keenaysaa alاshtiraak fi الribxi walkhasaara in ay wadaagaan sida ay xoolihii u wadaageen inay faa'iidada iyo khasaarahana u wadaagaan waayo haddaba qaabkee loo qaybsanayaa faaidada iyo khasaar waxaa loo qaybsanaya sidii xoolaaba loo kala lahaa hadday boqol iyo konton iyo konton kala lahaayeen dee faaidadiina konton iyo konton unbay noqon khasaarihii konton iyo konton buu noqon hadday faaidada hadday raasimaalka kala badnaayeen oo lixdan iyo afartan ay kala lahaayeen faa'iidada hadhow soo go'dana de kii lixdan kale boqol kiibu qaado kii afartan kalahaana boqol kiiba afartan buu qaado khasaara dhaco la odhan maayo khasaaraha inoo qaybi maad si simanay boqol kiiba lixdan baad lahayd adu boqol lixdan baa khasaarahana ku fuulay boqol afartan baad adigu raasamaalka lahayd boqol kiiba afartan baa khasaarahana u fuulay marka maslada khasaaraha iyadu waa maxsuuma bilijmaac wey waa lagu ijmaacsan yahay oo oh, de khasaaraha macnaheedu waxa weeyaan waa raasamaalkii baa isdhimay sabab taasu maha waa la khasaaray macnaheedu raasamaalkii lama wada hayo wey waxbaa maqan dee waxaa maqan kana uu ka maqan yahay kana uu ka maqan yahay sidii aad xoolaha u kala lahaydeen un baanu u kala maqnaanaya marka hadduu qof yidhaahdo isagoo boqol kiiba lixdan lahaa khasaaraha si siman uun baynu u qaybsanaynaa wuxuu shardiyey xoolihiisa qeyb kamida marka la waado inuu ka kala bixiyo ilan xoolihii boqolka ahaa ee kana uu lixdan lahaa kana u afartanka lahaa markay sideetan noqdeen labaatan baa la waayey labaatan kan la waayay yaa lahaa dee labaatan kan la waayey waad wada lahaydeen uno sidaad sideetan kan iminka yaallaba u wada leedihiin ayuunbaad labaatanka meesha ka maqana u wada lahaydeen markaa labaatanka haddii nina uu lahaa labiyo toban nina uu sideed lahaa haddana la yidhaahdo si siman baynu khasaaraha uqaybsanaynaa macnaheedu waxa weeye labada aan ku dheerahay ee aan anigu khasaaray mid ahaan bixi ama de afwan me labadaba bixi labadaaba bixi oo markaa waxa weeyaan toban adiguna khasaarihii uqa markaa xoolihiisii la waayey qeyb kamiduu ku ku kalifayaa kii kale inuu bixiyo taasina waxay noqonaysaa xaqdar iyo waxaan cadaalad ahay taasi waa xaggii khasaaraha xagga faa'iidada iyadana asalku waa sidaasoo de sidii xoolaha loo xoolahan xoolahanaa dhalay maarata xoolahan rogrogoodii bay ka yimi timid faa'iidadani haddaba de waxay noqonaysaa un sidii xoolaha loo kala lahaa haddii haddaba midi shaqaynayo kii kalena uu iska fadhiyo kii shaqaynayay uu yidhaahdo war anigu waa runtaayoo de boqolkiiba konton iyo konton baynu u kala leenahay raasamaalka laakiin de anigii waan maadaama oo aan shaqaynayo niyo waxaa loo baahan yahay shaqadaydii maaragtay waxbaan ku mutaystay in faa'iidadii aan badsado boqolkiiba lixdan aan qaato adna maadaama aanad shaqaynayn boqolkiiba afartan oo markaa boqol kiiba lixdan kan maxaad ku heshay dee konton waxaan ku helay raasamaalkaygii oo dee waa raasamaalkaygi konton bu ah tobanna xooggaygaan ku helay dee oo qiraadka inoo iman doona iyo shariko la isdhexgeliyo madhabka meelo badan waxaa ku qoran sharikiya qiraad in la isdhexgelin karo ay ansaxayso marka laakiin halkan baabu kitaab sharika markay marayaan sheekeynka iyo kitaabkeenan iyo sida hadda ad arkaysaan waxba ma kala saarayaan xataa haddii uu midi si gaara u shaqeynayo oo uu faa ku darsado oo laysla ogolaado dabcan waxaan laysla ogolaado socon maayo laysla ogolaado daahirka kitaabkeena iyo minhaajku waa inaanay banaanayn laakiin halkaa aniga far baa yar taagan oo kutub kaleo badan oo kutubtii madhabka kamida iyaa tilmaamaysa taas inay banaan tahay shuruuxda minhaajka laftooduna halkan yaanay ku sheegin kitaab sharika marka la marayo ma sheegaanoo way diidaanuno sidaanubay ku socdaane laakiin meelo kale marka la marayo iyo iyagiyo ogol ay kugu soo baxaysa marka adu xaaladaasi waa xaalad lasoo reebi karayo markii uu mid si gaara ah ushaqeyna kalena aan ushaqeynaynin inuu faa'iidadii wax ku darsan karo shaqadiisa iyadoo muqaabil unoqonaysa laakiin laba qof oo isla shaqeynaya oo labadiiba waxba isku shaqa maaratay qabanaya ma de midna hadduu maamul yahay midna uu eh, shaqooyinkii kale uu qabanayo labadii qolba ay shaqeynayaan inuu mid yidhaahdo anigu waan kordhisanayaa ka kalena waxa weeyaan wixiis wax kamida la qaato faa'iidadii la yeeli maayo madhabku ma ogola wuxuu ku yihi haddaba famaa xasala min alribci yakunu baynahuma calaa qadri lmaaleyn say kaleeyihiin bay kala qaadan wamaa xasala min alkhusraan yakunu calayhima calaa qadri lmaaleyn khasaaruna waa say u kala lahaayeen fain tasaawaya fi lmaali maalku hadduu siman yahay washaraaa ay shardistaan iyagoo xoolihii ka simanoo konton iyo konton u kala leh atafaadula fi ribxi faaidada inay kala badsadaan haday ku heshiiyaan aw fil filmaal ama maalkoodu u kala badayo midna boqol kiiba lixdan le midna boqol kiiba afartan wa sharadaasi ay shardiyaan oo ay ku heshiiyaan atasaawiya fi ribxi faaidada si siman in ay uqaybsadaan ay ku heshiiyaan baala caqd caqdiga waba kuma jiraan waa caqdi baila ah. maxaa yeelay dee wixii caqdiga shirkadu uu keensanayay buu ka hor yimi aklu amwaal naas bilbail baa meeshii soo galay haddaba hadday dhacday ka war arintii hadda dhacday ila dadku intay galaan unbay marka hore unbay mar dambe kula soo hadlayaan maaldood baa waxay usoo nin yidhi meel la dhisayey baan meel kasii kiraystay lacagtaydii baa dee lagu dhisay meesha hadhow baa wixii la dhisay aan ku qanci waayey dhismihii baan ku qanci markaa inuu de kirays u kiraystaa uu doonaya isoo ku ganacsada meesha suuqyadaa la dhisaya wey dhiskii soo baxay baan ku qanci waayey haye markaa maxaa dooneysaa waxaan doonaya inaan cid kale ku wareejiyo meeshu in cid kale kasii kareeyo oo markii hore miyaad shareecada wax ka weydiisay horta lacagtan aad sii bixisay iyo meeshan aan weli la dhisin be aada sii kiraysatay miyaad shareecada wax ka weydiisay miya waxba kamaan weydiin imikuu markaa doonaya in la furdaamiya arrintii marka de wa wax ku wax kuu kiraysaniba ma jire lacagtaadii unbaad leedo waa dayn kaa maqane kolkii ilaahay kuu yasiraha kuu soo noqoto lakin wax kuu kiraysani meeshaa ma yaallo guri aan laba dhisin baad kiraysato guriga ninkii dhistay baa iskale adigana waxba kuuma kiraysna waxaad sii kiraynaysaan ma jiro imika haddaad dee kiraysanaysa waad kiraysan kartaa cabdi ijaaro imika waad gunti kartaa lakin wax hore kugu kiraysnaa ma jiro wy haddaba imika nimankani haddaysan ku heshiiyeen oo faa'iidadii ay kala badsadeen iyadoo ti marka camalka muqaabilka u ahaydna aan ahayn ay saa kala badsadeen ama khasaarihii iyagoo xoolaha ka sina ay kala badsadeen oo midi uu yihi aniga xoolahayga khasaarabaadan ila laba soo wixii khasaaraa adigun baa qaba anigu shaqa kumeli ama wuxuu yihi wixii khasaaraa aniga boqol kiiba labaatanun baa lay saaray boqol kiiba kontanna xoolaha wuu leeyahay saasay ku heshiiyeen oo ku hawlgaleen sanad baabay shaqaynayeen hadhow de wiii markay dhacaan baa madaxa laisla gelaya madaxiiba isla gele o isula kaa yimaadeen markaasay ku yihahdeen saa iyo saa saa dhacday de niyo waa la khasaarayaaba ismaan lahayne waan iska yeelay markuu yihi boqol kiiba labaatan iyaan khasaaraha xambaaranaya wixii kalena adiga qaba markuu yihi waa iska yeelay duruuf baa iska jirtay oo shirkadaan doonayay in la kiciyo de imikana qadar baa dhace in la furdaamiyaan doonaya wuxuu ku yhi adaba hadday arrintaasi dhacdo waqusima ribxu baynahumaa haddii faa-ida soo baxdo ama khasaare soo baxo waxaa loogu qiimeyn labadii baadilkaa ku heshiiyey calaa qadri lmaaleyn sidii saxda ahayd baa loogu qaybino sidii xoolaha ay u kala lahaayeen iyuunbaa faa iyo khasaaraha loogu qaybin wa rajaca kullu waaxidin ilan waxaan caqdi faasidehe nooc ijaara meeshii soo geliyo warajaca kulu waaxidin minhuma labada mid kastaaba wuxuu kula laaban cala alaakhari ka kale biujrati camalihi shaqadii uu shaqaynayey kiradeedii fii maalihi xoolihiisa gaarkaabuu ka bixin labadii nina saas dhacdaya kuula isu isula kaa yimid horta waxaad odhan wixii halkan ka soo baxay ama faa'idaha noqde ama khasaare ha noqdee waa saa wax u kala lahaydeen intaasi ma dhamaatay ha sanad baad isku jirteen ma shaqaynayseen ha aduu imse saacad maalintii shaqaynaysay intaasoo saacdo maxaad qabanaysa shaqada nooc meed saaye saas taasay adna maxaad qabanaysa anigana shaqadu saaye saasay ahay waa loo yeedhayaa markaas dadkii shaqooyinkan oo kala yaqaanay kan oo kale shaqada noocaa iyo waxaasuu qabanayey sanadkii muxuu ku shaqeeya sanad buu shaqaynay de calaabil intaasuu ku shaqeeya ugu dhufo laba labiya tobankii bilood intaasuu mushaharkiisii noqonayaa sanadkaa u shaqaynay haye kana shaqada hiblaayu qabanay isagoo kale oo khibradaa leh oo maaragtay de maqaamkaasoo saas oo saas shaqada noocaasa intuu ku qabtaa suuqa secro suuqaa la eegaya waa la qiimeynaya shaqadiisii intii ah. labadii shaqo markaa markii la ysku daro iyaa dee kana qiimaa usoo baxay soo maaha shaqadiisii kana ujraa usoo baxday waa la kala goynaya hadday iskoostaan de waa kala taga maca salaama hadday mid faa'iida usoo hadhana dheeraad usoo hadhana de waa leey ninkani shaqo maarata ujru kugu leey mid kastaba kii kale ujru kuleey waa sharikada faasidkaa ah baa keenaysa ilagu ushaqeeyey mid waliba kale kol hadduu ushaqeeyey dee faa doon bu ahay bilaash ugumu shaqeyni marka ujratulcamal ayuu mid waliba yeelanayaa hadhow mid walba intii usoo baxday waad kala goyn kii deetana saa siyaada ay usoo baxdo siyaadadii saasaa la siinayaa loogu darayaa waqusima ribxu baynahumaa calaa qadri lmaalayni warajaca kulu waaxidin minhumaa labada mid waliba wuxuu la noqon cala aakhari ka kale kula noqon biujrati camalihi shaqadii uu ka hayay fii maalihi maalkiisa ujradiisi eeg waxaa la samaynaya halkaa lafteeda qodoba ubahan inu baraarujino haddii maalan uu midi lahaa ulu maarata xooluu shan iyo toban kun bay ahayen la isku darsaday midi shan kun baadilkan ay ku heshiiyeen waa la shaqeeyey sanad kadib baa madaxa la isla galo laysula kaa yimi waxaa tihi wixii faa-iidey wixii khasaaro saddex meelood baa loo qayminaya kii toban kun lahaa laba meelood baa la ayaa dee u yeelanaya kii shanta kun lahaana meel buu yeelanaya taasi waa dhamaysay shaqadoodii u kaalay adigu imise saacadood baad shaqeynaysay lix saacadood baan shaqeynayay shaqadaadu noocmay ahayd saa saasay ahayd war bishii kan oo kale muxuu ku shaqeeyaa markaasaa la yihi bishii kanoo kale dee wuxuu ku shaqeeyaa saddex boqol buu ku shaqeeya saddexdii boqol labiy tobankii bilood ugu dhufo maxay u noqotay saddex kun iyo lix boqol soo maha saddex kun iyo lix boqol halkaa dhig kii kale u kaalay ar adiguna maaad kuha adiguna imse sacod baa isna wuxuu yihi lix saacadood baan shaqeynaya aniga laftayda maxaad ka shaqeynaysa waxaasaan ka shaqeynayaan waxbaa dhigdhigayaa kalo markaasa le kan oo kale shaqadiisu maa boqol iyo konton baa boqol iyo konton waa isaga shaqadiisu bishii ugu dhufa isagana waa kun iyo sideed boqol soo ma laba toban ki dadka lagu dhufto kana kun iyo sideed boqol so ba kana saddex kun iyo lix boqol toosuun ha u kala jari eh, maxaad odhanaysaa kan saddexda kun iyo lixda boqol usoo baxday horta dee shaqada uu shaqeynaya l mar qeybna isagaa shaqaysanayay qeybna ninkani u shaqeynay ool xoolo isku jiru ka shaqeynaya ninkani soo deganeen maysi hadduu kii tobanka kun lahaa yahay dee saddex meelood oo laba meelood isagaa shaqaysanayay meelun buu ninkan ushaqeynay markaa saddexdii kun iyo lixdii boqol saddex meelood u kala qaybi kun iyo laba boqol soo ma ayaa soo haraya ninkan horta wuxuu ku leeyay waa kun iyo laba boqol ninkan shanta kun leh kii tobanka kun lahaa hadduu saddex kun iyo lix boqol shaqadiisii ay noqotay waxaa la leeyahay laba kun iyo afar boqol waa xoolahaaga shaqadoodii o adigaa dee isku qabataas taas kun iyo laba boqol baad ninkan ugu shaqaysay kanaa isna loo imanaya kun iyo siddeedda ku shaqeeyey markaasaa la adigu maxaad lahayd anigu dee shan kun baan lahaa shan kun baad lahayd kun iyo sideedii boqol baa markaa saddex meelood loo qaybi min lix boqol bay noqon soo ma min lix boqol laba meelood bu kan ushaqeyni maxay noqonaysaa markaa kun iyo laba boqol ninkan wuxuu kuleeyahay isaguna waa kun iyo laba boqol kaasina muxuu ku yeeshay kale kun iyo laba boqol way isgorsatay waa la iska kala tag saasaad markaa samaynaysaa saas u xisaabeynaysaa qaabkaasay noqonaysaa ee ma aha in la odhanayo saddex kun iyo lix boqol baa ninkan usoo baxay kana kun iyo sideed boqol kala go ood kun dhakada ka saarta ninkan saas cadaaladdaray noqonaysa markaa saasaa la sameynaya wuxuu wa amaa sharikatu labdaan ila saasuu ku le marka biujrati camalihi fii maalihi da ka soo baxsa tambiihu waa kitaab cajiiba culamadii tambiih maarata aadka u daraasan jirta mid kamid ah, wuxu ohan jiray masale fiqiyon kitaabkan laga soo saari karayna ma jirto imika qaabka aynu u qaybinay kelmadda damiirkaa uu celiyey wuxuu mid waliba kakala kula noqonayaa biujrati camalihi shaqadiisa kiradeedii ujradeedii fii maalihi fii maali aakhari ka kale maalkiisa intii uu ka shaqaynayay marka damiirkaasi ayaa faa'iidadaa weyna imika aynu sheegayno keenayo oo keensanayo wuxuu yihi wa amaa sharikatu labdaan sharikaadka noocyadeedii kale inoo galay marka sharikatu labdaantu waa maxay wahiyo sharikatu abdaan waa jamcu badan waana jirhkii wahiyo sharikatu waa inay labadii qof ku shuraakoobaan calaa maa yagsibaani ama yagtasibaani sida nusakda qaar ku qoran wixii ay ku shaqaysanayaan biabdaanihimaa jidharhkooda iyo xooggooda fa hiya shirkadani baailatu waxba kama jiraan wey waa baail waa maxay waa laba ganacsi maaha waa xoogsi gacanta ka shaqeynaya oo waa farsamo yaqaan muruqmaal wey labadaana muruqmaalka ayaa waxay ku heshiiyeen waar soo xoogso anna waan soo xoogsan wixii aynu soo helayno isku daraynaa waa isla qaybsanayna waa xamaalin oo kale way shuraakoobayaan khalaas maanta dhan waa kuwana way gurayaan ha toole wixii si siman way qaybsanaya kan wax laga konton mir qaaday kana soddon qaaday si simanunbaa dhow wixii haddana loo qaybsanaya kani waxa laga inu magaaladiisa galay oon waxba soo helin kana inuu magaaladiisa galay wax fiican soo helay waa la kala qaybsanaya waa sharikatu alabdaan qaar badan baa ku shaqeeya dad badan baa ku shaqeeya ama isku shaqo ha ahaadaan ama kala shaqo oo waxaa heshiin karaa nijaar iyo wastaad iyo kuuli iyo muxuu ahaaye kii dablaha ahaay waxaasoo dhan hadday ataa shurakaysla noqdaan war adiguna dabkaaga kusoo shaqee adiguna nijaarnimadaada ku shaqee adna wastaadnimadaada kusoo shaqee nin walowba waynu isku ammaanaynuna nin walba wixii aad soo hesho kii wax qarsada ilaahay baa halkaa la isugu wada keeno si siman baynu uqaybsanayna bal waxaa la yidhaha waxaa sharikatulabdaan baa la yidhaha waxa iyaduna lamid gaarigaa kusoo shaqey ana gaarigaa kusoo shaqeynaya marka dambe wixii markaa inoo soo xasilna waa isku darsanayn waxaa iyaduna lamida hadduu midi gaari keeno midna u keeno oo la ihahdo gaarigan ku shaqeyo dadka ku gur haye wixii markaa shidaalkii waxa aynu ka goyno wixii inoo soo hara nus iyo nus iyaynu u kala qaybsanayna maxaa la isku daray de waa gaarigan oo de qofkan maarata ka socda iyo ka kale xooggiisii waa labadaasu xoolo iyo maal isku darsaday meeshan ma jiro waa laba manfaco waxaasoo dhami sharikatul abdaankanay gelayaan baslayaasha mudole baskiisa keeno oo maaratay ama de mudole baskiisa oo ku shaqeeyo bal hadduu keeno iyadu qaab kalaa loo dhigi karaa oo sharikatu diman bay noqon kartaa haddii markaa intu mid waliba uu ku shaqeeyo baskiisii wixii markaas xaasilka soo noqda un la isula imanayo la kala jaranayo waxay noqonaysaa sharikatulabdaan oo baail weeyi waaya fa hiya baailatun sharikadani baail maxay baail ku noqotay waxay baail ku noqotay waxba laskuma darsan maaa laisku darsan ninkani xooggiisiibuu intan ku helay maxaad ku leedahay maxaad ku darsatay shaafici agtiisa af laguma shuraakoobo shurakadu wax xaqiiqa ah oo la ta maarata la isku darsaday ayuun bay noqotay ninkan konton ka midh qaaday ee adiguna soddonka qaaday soddonkaagii wixii kasoo go-ay soddonkii dolar hadday hal doolar ahayd isaguna kontonkiisi konton doolar kasoo go-een labaatankiisa maxaad kula qaybsatay biayi xaqin waa min akli amwaali nnaasi bilbail buu ley imam shaafi waa xoolihii dadkoo baail lagu cunayo markaa ma banaano haday dhacday ka waran haddaba way dhacdayoo dee ninkani waxba laga yaba inu gaarigiisii ninkan u dhiibay uu yihi ku shaqeeyo wixii soo baxa iyaynu kala qaybsanayna hadhow toola wixii ama yaraadeen ama si kalaba oo de ninkii baa yidhi intan maantana anaa shaqeynay iska fadhidey waxaa soo baxay intanuu noqday intan biilkii reerkayga xataa ma dham maanta dhanna waa shaqeynay adiguna hawlahaaga ad iska wadatay qaado gaarigaaga wa kaasa intan ha igu imanin madaxaa laysla galay waa la isula kaa yimi waxaa lagu yihi saasay dee dhacdee maxaanu yeelnay maxaad leedahay waxan horta waa sharikatu abdaan baatil weeyi haye wayakudu kulu waaxidi minhumaa ujrata camalihi mid waliba wuxuu yeelanayaa uun shaqadiisii iyo manfacadiisii ujradeedii marka adigu gaari baad keentay ha gaarigaasi intaad haysatay imse saacadood intaasoo saacadood baan haystay gaariga maxaa lagu karayaa intaasoo saacadood baa la ohanaya halkaasaa la dhigaya ila waad ku shaqeyneysa kan kalena waxaa la leeyahay xooggaagii baa isagana loo eegay isaguna xooggiisunbuu yeelanay isaguna xooggiisi ayaa loo qiimeynaya saasaa markaa wax loogu qaybinaya wayakudu kulu waaxidin minhuma mid waliba wuxuu xaq u yeelanayaa ujrata camalihi ujradii camalkiisa marka hadduu ninkani markuu kr gaariga un kiraynaya ee aanu dirawalnimadiisi waxaan aanu kirayn lahayn gaarigun la kiraynayo markaa wixii soo baxayba ninkanaa iska wada yeelan lahaa kana ujratulcamal buu yeelan lahaa lakiin haddii labadiiba delsla keranayo macdirawalkii eh, kiradii de uu ku jiro inuu isagu de gaarigii kaxeeyo halkaa geeyo markaa de waxay noqonaysaa in labadii mid walba ujradiisii la eego wuxuu ihi wa amaa sharikatu lmufaawadati sharikatu waa nooc kale iyadona shirkadi kamid a wahiya waxa shirkadani an yashtarika inay wadaagaan fii maa yaktasibaani ama yaksibaani wixii ay kasbadeen biamwaalihimaa xoolahooda wixii ay ku kasbadaan wa abdaanihimaa iyo jirkooda wixii ay ku kasbadaan wa an yadmana kulu waaxidin minhumaa mid walba inuu damiin ka no maa yalzamu laakhara ka kale wixii lagu yeesho biqasbin ee qasbi lagaga yeesho aw beycin faasidin ama beyc faasida lagaga yeesho aw damaanin maalin ama xoole markaa damaankeed lagaga yeesho waaya fahiya haddaba shirkad fawadadaasi bailatu waxba kama jiraan weyaan iyaduna tani way ka sii daran tahayba waxay kuleeyihiin xoolaheenna wixi aynu hadda hayno oo isku darsanayna waaya jirkeenana waynu isku darsan saan isku darsanayna yaani wixii xoogsigaaga kusoo baxa waynu wadaleena wixii xoogsigaaga kusoo baxana waan leena xoolaheennana imika yaalan oo isku wadadarayna ha noocay doonaan ba ha noqdaan isku darsan waa isla leenahay xooggaagana waan isla leenahay xooggaygana waan isla leenahay dimada lafteedana waan isla leenahay haddii dayn laygu yeesho waa lagugu leeyahay waa dayn adigan lagugu yeesho walaalo ilaahay baynu nahay inagu laba qofoo dan ilaahay u walaaloobay ayaynu nahay oo daynta lagu yeesho anigana waa laygu leeyahay maaragtay aniga laygu yeeshana adigana waa lagugu leeyahay shilinkii isoo gala waad ila leedahay shilinkii kusoo galana waan kula leeyahay soo arki maysi haddii aan maaragtay wax burburiyo adiguna qof burburiyey unbaa too waa maarata lagugu leeyahay saasay noqonaysa qasbigan iyo beyc faasida iyo damaan maal iyo wax allo wixii laygu yeesho sharikatulmufaawada gebigeeda waxaa la yihi waxaa la keenay min tafaawada min alfawda fawdadii baa laga keenay bal <laughs> wa dee shirkad fawdaa ah wey oo maaragtay meel walba gelaysa shirkadaasi waa baatil imaam shaafici wuxuu yihi culamada qaar ba markaa sharikatulmufaawada inay baneeyeen la sheegay markaa imaam shaafici wuxuu yihi haddii sharikatulmufawada aanay baail ahayn wax adduunka yaaloo baailaba garan maayo wax adduunka yaal oo baailaba garan maayo markaa walaaltinimada ilaah yaan meelba kula gelin de waxa weeye ilin labadii qof qof qura ma noqon karaan nanu ruuxaani muxuu alalnaa xalalnaa jasadan miya eh, ama xalalnaa badana maaha qof waliba mustaqil weeye hareecadu qof walba sidiisa u madax banaysay amlaagga gaaruu leeyahay waajibaad buu leeyahay markaa hal qof iskuma noqon karaa wuxuu yihi haddaba hadday dhacday ka war l taa lafteeda in waaa la doonaya inaad de furdaan markay wixii dhaco ee muddo lagu macaamilayay ee marka dambe haddana aada ogaato wixiise la yeelaya wuxuu yihi wayaakudu kulu waaxidin minhuma labada mid walba wuxuu xaq u yeelan un ribxa maali nin waliba horta xoolihiisi isagaa iskale wixii ay u gooyeenna faa'ido ay usoo maarata usoo kasoo baxay ganacsigii lagu gel lagu ogolayna isagaa iskale wa ujrata camali shaqadii uu ka u qabtayna ujuuradeedii buu leeyahay mid waliba wa mid waliba wuxuu damiin ka yahay uun maa yakhtasu bi wixii isagu la gaar yahay min alqasb wixii isagu xoogay ama uu baabi'iyey walbayci lfaasidi bayci faasidkaa isagu uu galay isagun baa ka damiina ka mas ka kale shaqa kuma laha wa damaani lmaali xoolihii damaankeeda lagu yeeshay ee uu maalan baabi'iyey oo kale isagun baa lagu leeyahe kii kale laguma laha laa tasiru waasiratun wisra ukhraa wey wa amaa sharikatu lwujuuhi sharikadda afraad waa sharikatu lwujuuh baa la yidhaahdaa wejigii baa laga keenay alwejhi min alwejhi waayahay bimacna aljahba imika laga wadaa laakin magaca iyo maarata wejigaaga wahiya tani waxa weeye an yashtarikaa inay isla wadaagaan fii ribxi maa yashtariyaani biwujuuhihimaa wixii ay magacooda iyo wejigooda ku soo iibsadaan faa'iidadiisa inay isla yeeshaan fahiya bailatu sharikatulwujuuhna iyaduna bailo weeyaano wax ansaxa maha waa maxay labana waa sharikatulmafaaliis baa la idhahda kuwa aan waxba isla hayn shirkadoodii way kuwa caydha waxba ma hayaan raasamaalba ma hayaan magaalada aynu galla buu leeyahayo adna ciddii ku garata wax ka soo iibso oo dayn kaga soo qaado adna ciddii garata iyaan dayn kaga soo qaadanaya wixii aan ka soo qaatay waan sii iibinaya adiguna sii iibi wixii aad ka soo qaadatay oo de faa'iida saar hadhowna inta yarada daynta maarata raasamaalkii daynta iska celi faaidada yara soo hadhay waynu isla leenahay wey wixii soo hara ayaynu isla leenahay waa saas wahiyo an yashtarikaa waa inay wadaagaan fii ribxi maa yashtariyaani biwujuuhihima wixii ay wejigooda kusoo iibsadaan lacag ma hayaane wejigooda wixii ay kusoo iibsadaan faaiidadiisa inay isla yeeshaan markaa mid waliba isagaa sidiisa gaarka ah qofkii aaminaya uga soo iibsanaya naftiisaan uu soo iibsanaya hadhow markuu sii iibiyo faa'iidada ayuu ka kale la leeyahay laakiin dee raasamaalkii lama laha iyaduna waa bail maxaa yeelay mesha waba laskuma darsan wala wa laysku darsaday meeshan ma jiro ninkani xoolahan markuu soo iibsanayayna de isagaa soo iibsaday adigu lamaad soo iibsan muxuu ahaay wakiilna kaamu ahayno shuruudii wakaalada de shuruud bay leedahay in maarata wixii lasoo iibinayey la sifeeyo maaratay tilmaantiisa la sheego haddaba hadday nooc wakaalo tahay ka warran wuxuu fa in adina kulu waaxidin minhuma mid waliba hadduu u idmay lilaakhari ka kale fii shiraa'i shayin macluumin inuu soo iibiyo wax la garanayo la garanayo markaa ma hadda kaa lagu fiiqaye wax la isla garanayo kiish sonkora iyo kiish beriisa iyo wax noocaasa ah, ayaa la laysla xadiday waxbaa laysla xadiday oo mid walba loo loo diray inuu soo iibiyo markaa ciddii garata uu ka soo iibiyo naftiisana uma soo iibinaye baynahumaa labadooda inuu u soo wada iibiyo wakiil uu kakalna ka yahay ee waxaa la leeyahay qofkii waar orodoo dukaamada wixii ku garanaya tago kiish sonkora inooga soo iibi ama kiish bariis bariis iyo sonkor iyo waxyaalaha noocaas inooga soo iibi baa le hadhow aynu sii iibini anna ciddii i garata ayaan inooga soo iibin anaa ka iibsanaya maa waa inooga soo ibi markaa naftiisiina uu ka socdaa kii kalena wakiil buu ka yahay wixiina waa laysla qeexay oo shuruudii wakaalada ayaa la dhamaystiray hadday saasi dhacdo oo fashtarayaa ay sidaa wax ku soo iibsadaan wanawayaa mid weliba uu niyoodo cinda shiraa'i markii uu soo iibinayay an yakuuna daalika baynahumaa in waxaasi uu dhex ahaado kiishka beriiska markuu soo iibinayay kiishkaa beriiskaa iga iibi markuu lahaa niyadiisa waxay ahayd aniga iyo cumar baa isbale kiishkan oo cumarna wakiil baankaa taasi hadday saas dhacdo kaana baynahumaa wixii la soo iibiyey wax u dhexeeya ayuu noqonoo dhex ah oo sax ah wa ribxuhu lahum waxay ka faaidayaanna wadaleyn de waa xoolahoodii dayntiina waa lagu wadaleeya saasay noqonaysa marka hadday arrintu xaggii wakaalada ay noqoto waxaa la eegayaa un qofkani markuu alaabta horta markii hore shayga ma laysla xadiday oo maaragtay tilmaantiisi wixii ma laysla qeexay mar labaadka markii qofkani uu soo iibinayey ma niyeysnaa in de maarata aanu keligii ahayna lala leeyahay waa hadday intaasi jirto waa caadi lakin haduu keligii usoo iibsaday de lama yeelan karaysi marka waa muhiim qofka wakiilka ahi niyadiisu markaad wakiilka tahay markaad alaabtii laguu diray soo iibinaysa adaad tii laguu diray inay tahay adaad ku talagashan tahay dee wakiil baa tahay qofkiibaa toos u yeelanaya lakin haddaad iska iibsa tahay ood adigu iska iibsanayso dee adigaa yeelana kalena kulama yeelanayo niyadaadi marka waa muhiim wuxuu yihi washariiku axkaamtii sharikadu haddana usoo laabtay sharikadii ansaxa ahayd tan kale faasidkana da yaduna kala xukun bay noqonaysaa washariiku shariigu haddaba qofkan shurakada laleeyahay amiinun waa qof la aaminay muxuu markaa amiin ku yahay yani hadhow tole hadii la isqabsado isagaa warkiisa la qaadanayaa wey oo la dhaarinaya muxuu haddaba amiin ku yahay saddex shay ba halkan kugu sheegay fii maa waxaanu soo iibs soo iibiyey waa shariig oo dhan kii aad xoolaha isku darsateen alaabaha uu soo iibiyey haduu yidhaha intan anaa si gaara usoo iibsaday waa laga yeelaya hadduu yidhahda intan shirkaddan usoo iibiyey waa laga yeelaya xaqumali inaad tidhaahdid waxaad gaar uso iibsatay ma jire keen xoolahaa leh shirkaddaa leh anaa intan gaar usoo iibsaday hadduu yidhaahdo waa laga yeelaya fi yashtari wixii uu soo iibsanayo amiin buu ku yahayo qof la rumaysanayo weeyaano hadduu yidhahdo shirkaddan usoo iibina waa sidaa waa la dhaarinayaa haddii la tuhmo haddii u yihahdo nafteeda gaarkaa ah waan uso iibsana waa saas kale wa fii maa yaddaciihi min alhalaag wixii uu sheegto inay markaa baaba-eenna iyaduna waa saas oo kale dab baa dhacayo markaas bada baa gubtay markaasu yii sokorteena dhaw halkaas ku jirtay ay ku oloshay haddii laga shakiyo waa la dhaarinaya hadduu markaa dhaarto waa khalaas waa la rumaynaya wa fii maa yudacaa calayhi min alkhiyaanati isagunbaa dhaaranaya oo ka dhaaranaya inaanu waxba luusanin ku dhaaranayo waaya xukun kale ayuu usii gudbayaayo caqdigan wakaaladu waa caqdi jaa-is laazima maaha waa jaa-isu min aarafayn haddaba wuxuu ku yidhi fain cazala axaduhumaa saaxibahu labadii haddaba wakiileynka ahaa ma eh, sharikeynka ahaa midkood hadduu kii kala casilo can tasarufi tasarufkii uu yihahdo shaqadii waan kaa joojiyey in cazala wuu casilmaya lakin muxuu ka casilmaya de waa qeybtii oolay isla leeyihi intiisi wad wadi karaa lakin dee uma kala baxsane si mushaaca ayuunbuu iibinayaayo waxa isla yeelanaya wixii uu iibiyeba waxa isla yeelanaya kii uu ka iibiyey iyo iyo kii saaxiibkiabaa isla yeelanaya ilma iibin kare qaybtiisubuu iibin karaa oo wixii matalan markuu nus leeyahay wuxuu odhan karaa kiishka beriiska ah iyo hebel baa dee shuraaka ku ah hebelna wuu iga joojiyey shaqadii nuskayaan kaa iibiyey oo intaa kaa isna waayahay buu ohanaya markaa kiishkiyaa isla leh kii kale iyo iyo de ninkan markaa iibsaday baa isla yeelanaya qaabkaasoo kale u shaqayn kara haddii dee cid sida wax kaga iibsato uu helayo laakiin kiishkii oo dhan ma iibin karo waayo kiishka ma wada laha isagu fain cazla axaduhumaa saaxibahu midkii ad midkood hadduu saaxiibkii cazilo cani tasarufi tasarufkii uu ka joojiyo incazala wuu casilmayaa wa baqiya alaakharu laakin kii kale welida sidiibuu baaqi ku yahay cala tasarufi tasarufkiibuu baaqi ku yahay ilaa an yuczila ila isagana la casilayo hadduu shaqada waan kaa joojiyey haddaanu isaguna ana waan kaa joojiyey isagu de weli sidiiba u wadi karaya laakiin hadduu yihahdo ista ana waan kaa joojiyey markaas shirkadii way istaagtay marka nin waliba intiisa ayuunbu markaa iibin karaa wey wain maata axadumaa labadii midkood hadduu waasho aw juna cafan hadduu dhinto aw juna ama uu waasho infasakat isharikatu shirkadii way fasakmaysaa waa caqdi jaa-iza alcuquud ljaa-izatu min aطarafayni tanfasiku bilmowti wاljunuuni wاliqma waa qaacido maarata iska guudba kol hadduu caqdigu caqdi jaa-isa yahay oonu caqdi laazima ahayn haddii labadii qof ee heshiiskan wada galay midi waasho ama dhinto ama kooma galo caqdigaasi wuu buraya markaa ninkii aad shurakadaa hadduu dhinto dee hakis baa gelaya shirkadii la doonaya sida ugu dhaqsaha badan warasadiisii in lala hadlo la ihahdo maxaad dooneysaan miyaa baxaysaan mise shirkadii waa sii wadaysaa waa sida ugu dhaqsaha badan hawsha markaa loo galo marka imika shirkadihi o kale eh, dee hawlo culculus baa jiro oo aan la joojin karin imika korontadii oo kale haddii shirkad koronto la wada lahaa dee inta markaa warafadii lala hadlaya hadii la shirkadii hala xiro oo leidhba lasoo dayn waayo dee culayskeeday noqonaysaa mafsado weyn baa ka dhalanaysa marka waa un in lagu dhaqsado arrintii sida ugu dhaqsaha badan dadkii markaa warafadiisa ah wixii dee eh, caaqilahe baalida ahlu tasarufana waa intoos loola xidhiiro de markaa isaga laga afti laga qaado wixii aan ahlu tasaruf ahaynna waa in weliyul amrigiisii ciddii markaa ka mas-uulka ahayd sida ugu dhaqsaha badan iyadiina markaa afti looga qaado shirkaddii inay kusii jirayaan iyo iyo inay dawaxoodii la baxayaan wasala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allahu aclam jirin ma lagu shuraakoobi karaa buu yihi dee waa made waxaan jirin sidee loogu shuraakoobi daad ujeedada waaa tan imika aynu lahayn hadduu qof qofku kiisho de wixii uu soo iibiye waa caadi taasi hadduu inaa waad dirsataybe marka horeba keliga in keligaa inu kuusay hadaa doonto udirsan lahayd alqawlaani mukharajaani min qawl naxtaaj ila tawdix muaraj muarajka halkan ku sharci kari mayne muarajka malaa horena waynu u sharaxnay duruusteeni horena kusoo marnay waxaan filaya muqadimada minhaajkana qowlka mukharajki wuxuu yahay waynu ku sharaxnay insha alla markii masala timaadana in yar baynu baladaba ka yar iftiimin doona hagbaddii ka waran haddaan dhowr qof lacag ka ururiyo anna aan barh ku daro si ay lacagtu u badato khidmadna aan ka qaado dadka kale ee qofka ururinaya haddaanu hagbadda ku jirin khidmad wuu qaadi karaa khidmad uu qaadi karaa laakiin waa in laga heshiiyo khidmadu khidmaddu ay ka go-ayso ma dadka uu ka soo qaaday ayay ka go-aysaayo maadaama uu ammaano xafid yahay inta uu xafidayo ayuu khidmadda u qaadanaya markaa qofkii boqol dollar uu ka soo qaaday shanta dollar uu qaadanayo wuxuu noqonayaa nin nin kaana shan iyo sagaashan u haya kaana shan iyo sagaashan u haya kaana shan iyo sagaashan u haya oo hadhow tole marki kii la siinayey la siiyo waxa lagu leeyahay qof waliba uu kuleeyay shan iyo ay noqonayso waa in la ogaado mise khidmaddu waxay ka go-aysaa kan loo ururinayo waa intaa laga heshiiyo oo qofka qaadan haddii markaasaa la yhahdo qofka ururinaya laga qaad macnaheed waxay noqonaysaa isagay ka go-aysa la yidhaahdo dee ninkani wuu shaqeynayo wuu usoo ururinayey shan shantan uu goostay isagay ka go hadhow markaa shan ba isaga la siiy maxaase laga doonayaa dee qof waliba boqol buu ka doonay qof waliba boqol buu kuleeyay oo intii khidmadda loo qaatay isagay ka go-antao ninkan khidmadda qaadanay isagu u shaqeynayo u soo ururinaya waa in laga heshiiyo ninkan khidmadda qaadanaya cidduu u shaqeynayo waa in laga heshiiyo ma ka qaadanaya hagbadu ayuu u shaqaynayaayoo khidmadda ka goosanaya mise kuwan uu ka soo ururinayu lacagtoodii hayo ayuu u shaqaynaya maadaama u lacagtii xafidayo iyagay ka go-aysa waa intaa laga heshiiyo markaba iyagunbay ka hadhow tala haddii hagmadiiba ay fasakanto ninkiina yidhahdo anigu shaqadii waan joojiyey ninkii qaatay ilan qaar bay lacay ka maqan tahay maxay u raadsan ma boqol bay raadsan mise shan iyo sagaashan bay raadsanayaan waa intaa lasii qeexada oo lasii ogaado taasi waa taa hadduu isagii ku dhex jiro oo isaga laftiisa uu gacan yahay hadduu isagii gacan yahay xaaladaa iyada ah horta markuu doorkiisii ay tahay isagu uu qaadanayay wax alla wax khidmado uu leeyahay ma jirto maxaa yeeley dadkan lacaga isagaa ka urursanayay soo ma naftiisu u qaadanay dadkan boqol boqol bay kuleeyihin khidmad baa intaana khidmad aan uqaatay intaana dayn baan uqaatay ma soconayso haddii uu cid kale u ururinayo cid kale markaa u siinayana wuxuu khidmadda ka qaadanaya lacagtii uu dadka ka soo qaaday laakiin tiisi gacantiisii isagu uu bixinayey khidmad male boqolkii isagu uu ku darayey soo ad inuu boqolkiisa laftiisana intuu shan agoosto waa khidmad baan ugoosta ihaahdo shan iyo sagaashan siiyo kaasi muxuu noqonayaa qardun jara nafcan buu noqonaya qofkan waxbuu daymiyey shan iyo sagaashan dollar buu daymiyey boqolna uu ka doonaya taasina waa tii baadilka adin hore usoo sheeg marka ama hawsha axkaamteeda si fiican ha loo barto yani wax sahlan maahe ama ha layska daayo yaan maaragtay baadil iyo iyo riba la cunin wallahu aclam